بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا كنتناد كتاب كلب الأصول كوحين كبلاب دونا بإذن الله تعالى كتاب القياس ruknigiisa afraad ee alcilla ayaynu ka bilaabaynaa cilada ayaynu ka bilaabaynaa asalkii waynu soo qaadanay xukunka asalku leeyahayna waynu soo qaadannay waxaa kalaynu soo qaadannay asalkii iyo xukunkii uu asalku lahaa iyo faracii iyo ciladii ciladii baynu hadda bilaabaynaa asal iyo xukmul asal iyo alfarac saddexdaasaan soo marnay alraabicu ka afraad ee arkaanta ka tirsan arkaanta qiyaasku alcilatu waa cilada ciladii weeyi ka afraad waxaa ereygaa cilad laga cibaareeyaa alwasfu aljaamic bayna alasli waalfarci cilladda waxaa la yidhaahdaa alwasfu waa tilmaan aljaamicu jamcisay oo koobsatay bayna alasli asalka iyo walfarci faraca dhexdooda waa cilad asalkana laga helayo faracana laga helayo ama sifo labadaba laga wada helayo ayaa la yidhaahdaa cillo haddaba marka shay la qiyaasanayo ee asal looga qiyaasanayo waxa lagama maarmaan ah inay cillo ay labadaba ku jirto cillo jaamica ah in la helo ama alwasfu aljaamic bayna alasli waalfarci masalan haddaan idhaahdo nebiidkii waa xaaraan waxaanan ku gartay waxaan uga qiyaastay khamrada waa in khamrada iyo nebiidkaba laga wada helo cillo ay wadaagaan oo iskaar la yidhaha waalin la yidhaha ama eh, ka waalin qofka ay ka waalinaysa laga wada helo araabicu ka afraad alcilatu waa ciladii haddaba maxaa cilada lagu tilmaamaa ilaa afar qowl ayaa tilmaanta cilada ku jirta oo cillo iyo sabab way isku ag dhow yihiinoo markii aynu muqadimaadka ku soo jirnay waynagii lahayn qiyaaskay inoogu iman doontaa qolo waxay yidhaahdeen cilladu waa albaacith calayhi waxa qofka dira ee shayga ku dira ee ku kiciya ayaa la yidhaahdaa cillo shaygii adiga ku dirayey ee kugu dirayey inaad ceel qodato kugu dirayey inaad wax samayso kugu dirayey inaad masaajidka timaado kaasaa cillo la odhanayaa bay yidhahdeen waa albaacis kolka ilaahay talow waxbaa dirabaa markaa la yidhi naga daaya kaasi malaa sax maahee qolana waxay yidhahdeen waa almuahiru fiihi bijacli illaahi tacaala laa bidaat cilladdu waxa weye shayga waa sifadda ama shayga yare shayga kale raadaysa oo ilaahay awood uu dhex dhigay ayay ku raadaysaaye awood ay iyadu keligeed iska leedahay kuma raadayso taana na u kaadiya baa layidhi muctasiladuna waxay yidhaahdeen waa almuahir bidaatihi fi lxukmi waa ka keligii maaha bijaclillaahi fiihi maaha ilaahay quwo uu siiyey maaha waa shayga keligii shayga ku raadeeye ee ku leexleexiya kaa ayaa la yidhaahdaa sheekeenan matniguna wuxuu yidhi alasaxu saddexdaa qowle kaluu diidan yahay ma ogtahay alasaxu qowlka sixada badan annahaa ciladu almucarifu waa ka ku baraya almucarifu waa ka tacriifinaya ee kuu tacriifinaya ee ku baraya xukunka Eh, annaha almucarifu quri ku daayey sow maaha almucarifu lilxukmi waa sax almucarifu lilxukmi xukunka ayuu ku baraa bimacnaa mucarifkanna waa calaamad baa looga jeedaa sida iskaarku khamrada uu calaamadii ugu yahay waa xaaraanta inay tahay ku tusayey alasaxu qowlka sixada badan annahaa ciladu almucarifu waa ka ku baraya xukunka ama calaamada u ah xukunka xukunka ayuu ku baraa ama calaamad buu u yahay talow haddaba xukunka ma ciladaa keenta mise xukunka baa keena khamradu inay xaaraan tahay ma deliilbaa keenay mise iskaarkaa keenay wa anna xukma alasli walasaxu qowlka asaxa ah anna xukma alasli asalka xukunkiisu haabitun wuu sugan yahay bihaa cilada darteed buu ku sugan yahay cilada ayaa xukunka keenta buu ku yihi qowlka asaxa ah halka xanafiyadii iyo rag badan oo culimihii ay yidhaahdeen warbalka cilladaa xukunka keenta naga xukunka waa xurmadii iyo wujuubkii iyo karaahiyadii iyo sunanimadii iyo ibaaxad war xukunka ciladu ma keentee xukunka waxa keena baa keena oo daliilbaa xaaraansha khamrada ka dhigaya xukunkanina waa cilladii dee xukun markii xaaraanta laga dhigay looga dhigay weeye sababtii loo xarimay weeye halkaa ay sheekheenan matniga qoray eele iyadaaba xukunka keentaba oo inay khamradu xaaraanta hadda iskaarka ayaa keenaya buu ku leeyahay waalinta uu waalinayo khamradu ay qofka waalinayso iskaarkaa laftiisaaba xaaraan ka dhigaya amaa deliilka ku soo arooray ee khamradu waa xaaraan leh deliilkaasi waa mudhir waa mudhiroo wixii xukunkii ay ciladu keentay unbu ina soo gaadhsiinayaabuu sheekhani qabaa walasaxu buu ku yidhi qowlka asaxa ah anna xukmal asli asalka xukunkiisa ila nebiidku waa farac khamraduna waa asal asalka khamradaa xukunkiisa xaaraanti ihi haabitun wuu sugan yahay bihaa bisababihaa cilada darteed buu ku sugan yahay buu ku yidhi waqad takuunu waxay noqoni ciladu daaficatan bay noqoni mid riixda ama diidda lilxukmi xukunkaba mid diidda ayay noqon ow amase raaficatan mid inaga kor yeesha ayay noqon ow faacilatan lahumaa labadaba mid samaysa ayay noqon cilladii buu doonayaa mararka qaar waa daafico baa la yidhaha cilladdu oo cilladdu waxayba diidaaba xukunkan in meesha maxalkan xukunkan la siiyo cilladaa diidaysa oo waa maxay talow waa ciddada oo kale ciddada gabadh ciddo ku jirto ninkeegii furay in nin kale loo meheriyo ciddadu waa cille e miyayna ahayn daafica mayna ahayn xukunkan cusub ee lasama meherkan cusub ayay iska diideysaa gabadhaasi mehersami mayso lagama yaabo inay gabadha inuu meher inuu meher qabto iyadoo ciddo ku jirta haddii la yidhaahdo hala meheriyo kolkaa eeg meher cusub ayay ayay diideysaa waa daafico meher cusub ayay diideysaayo daafico faqad weeye ciddadaasi way diideysaa in gabadha la meheriyo laakiin raafica ma aha oo raafica ma aha oo waxaa lagu yidhaha haddii meherku uu jiri lahaa oo gabadhu iyadoo mehersan ay ciddo gasho ninkeegii isagoon furin bay ciddo gashay ilayn dumar waxaa jira kioo ninku furinba haddana ciddo tirsadee hadda lamaba furin haddana cidday ku jirtaa ninkeygii ma furin cidday ku jirtaa haddaba ciddadaa ay gabadha aan la furin ay mararka qaar gasho mararka qaar ciddadaa ay gasho raafica ma aha oo nikaaxii ma burburinayso ninkeegii ay u mehersanayd sidii bay ugu mehersanaan haddana ciddo ayay gashay oo cidday ku jirtaa waxaa lagu suureeyaa haddii xaaskaaga nini si khaldan uu ugu tago iyadoo adiga xaaskaagii ah ayuu shubho si shubha la yidhaah ayuu nini ugu tegey shubhadii iyada xaggeyguna iyaduna dee khalad kumayna lahayn isaguna ninka u tegeyna khalad kuma lahayn shubho ayaa dhacday kol haddii shubhaba ay dhacdo gabadhaasi way ciddo tirsani oo waxaa la ogaani makaankeedii inuu faaruq yahay iyo inuu ilmo gaadhay ayaa la ogaani ilain shubh ayuu waxani ku dhacaye siyaabo badan baa ayaa kulanka shubhada ku dhaca lagu suureeyaa ama lagu sawiri karaa oo waxaba jiray nin aniga beri ii waramay qiso u taagnaa uu iga warramay baa jirtay waa ninkii sadohdii u tegey sadohdii ayuu u tegey welibana nin wadaadana uu ahaa qisada nin aada iyo aada qiso u naxdin badan ayay ahayd waxa dhacay ninku wuxuu ahaa nin dee meel miyi a ah ku nool buu ahaa meel miyi a ah ayuu ku noolaayoo gurigiisu miyi buu ka dhisnaa guriga miyiga ka dhisanna waynu ognahay guri soomaaliga dee albaab looma sameeyo la garaaco marka la soo gelayo albaab la garaaco ma jiro waa daah yar oo layska faydo waxaa dhacay inuu safar ku maqnaa garan maaye e islaantii sodohdii ayaa caruurtiisii sii seexisay isna waa maqnaa iyadoo ciyaalkii kala seexinaysa oo ku aggamacday ayuu ninkii habeen madow soo galay habeenkii madoobaa markuu soo galay ayuu wax taataabtay oo sodohdiibuu u qaatay xaaskiisii sodohdii waana madow laydh ma jiro ayuu xaas waa la hurdaa sodohdii ayuu xaaskiisii u qaatay hawshiisii ayuu bilowday dib ayaa laga ogaaday khaladkan dhacay isaga laftiisaa ogaadayba xataa markii dambe khaladka dhacay iyo waxa jiro oo dhan dib ayaa laga ogaaday haddaba shubho oo kale dee labada qof qofna dembi ku yeelan maaye eeg haddii labada qofba ayna dee ay ayna waxba ogeyn eeg shubho saasoo kale ihi markay dhacdo axkaam baa ka ratibanta axkaamta ka ratibanta waxaa ka mid a gabadha loo tagaa waa inay ciddo tirsato haddaba markay ciddo tirsato ilayn ilmaha halkaa ku calool galaa waa ilmo xalaala oo ilmu zino maahe waa shubho ilmu zino maaho waa waladuzino la odhan maaye shubhada ilmaha ku calool gala si caadiya aabbihii loogu abtiriyaa uu dhaxalkiisa u yeeshaa kolkaa waxa dhacda haddaba waa in la ogaado ile waa biyo xalaal ah oo laga yaabo makaanka inay gaadheen istibre waxa la yidhaha waa in la sameeyaa gabadhaa waa in la ogaadaa makaanka inuu faaruq yahay iyo inuuna faaruq ahayn waa in la hubiyaa cidday gelaysaa nin baa qabay haddaba ciddadaa ay gashay ninkeegii miyay kaga furantay maya ciddadu waa daaficu oo nikaax bay diiddaa oo gabadh ninkaygu furay oo ciddo ku jirta nin kale looma meherin karo laakiin ciddadu waa cillo aan raafico ahayn oo meher hadduu jiray oo gabadhu ay ciddo gasho meherka ma burburiso waqad takuunu inay noqotaa laga yaabaa cilladu daaficatan mid diidaysa lilxukmi xukunka xukunka ayay diidi ow amase raaficatan mid kor yeelaysa oo raafico abay noqon kartaa taasi daaficay ahayd raaficana way noqon kartaayo ciladii raaficay noqoni oo xukun baa meesha ka bixiyey diidi waxa raaficadu waa dalaaqa oo kale xaaskaaga inaad ku raaxaysato ilaahay baa kuu baneeyey oo tamatuca xilu tamatuc waxa la yidhahbaa nikaax ayaa ayaa dee ka dhashaa haddaba xukunkii xillu tamatuc ahaa ee reerka isqabaa inay isku raaxaysan karaan ahaa xilu tamatucii waxa meesha ka saaraya cilo dalaaq la yidhaah adalaaq hadday isfuraan xilu tamatucii meeshuu ka baxaya waa raafica markaa ow faacilatan lahumaa amaa labadaba way wada samayni labadaba hadda waa raafica un baynu nidhi dalaaqu laakiin daafic ma aha oo daafic sidee buuna u ahayn gabadh la furay ninkeegii furay wuu soo ceshan karaa gabadha haddaad furto ninkii furay wuu soo ceshan karaa oo ciddadaasi ma aha daaficoo ha soo ceshanin odhan mayso hadduuna dee saddexdiiba gaadhsiinin saddexdii hadduuna gaadhsiinin iyadoo ciddo ku jirta wuu soo ceshan karaa waa raafico uun laakiin daafic ma aha ow amase faacilatan lahumaa labadaba way wada samayni labadaba way wada samayn kartaa ciladu daaficna way noqon raaficana way noqon hadday labadaba wada samaynayso waa maxay waa radaaca nuugmada nuugmadu daafic weeyaanoo gabadh aad xagga aad nuugmada ku walaalowdeen inaad guursato meher kuu qaban maayo oo waa daafic meherkaa wuu iska difaaci raaficana way tahay oo haddii inan yar oo oo maxaanku idhaahdaa sanad uun jirta haddii lagu lagu siiyo laguu meheriyo inan yar oo sanad jirta ayaa laguu meheriyey oo xaaskaagii lagaaga dhigay way shareecada way bannaan tahay iyadoo gujira in laguu meheriyo inantaa sanadka jirtay markii laguu meheriyey unbaa hooyada oo ilayn ilmo yar haysataa unbay xaaskaagii yar oyday oo hooyadaa unbaa jaqsiisay intii intii dee radaaca lagu mudan jiray haddaba xaaskaagii way kuu mehersan tahay ilmaha yaree sanadka jira ee ooyeysa inantaa yari hooyadaa ayaa nuujisay kol hadday hooyadaa radaacii lagu kala xaaraantinimoobaye ay siisay walaalaad noqoteene maxaas bay kuu noqon waa raafico oo nikaaxii meesha way ka saaraysaa waana daafico oo nikaax cusubna lama iman kartid oo faacilatan lahumaa wa wasfan waqad takuunu waxay noqoni daaficatan mid difaacda lilxukmi xukunka ow amase raaficatan mid kor yeesho ow amase faacilatan mid samaysa lahumaa labadaba wa wasfan wow baa ka maqane wa wasfan wasfi baynu noqoni wasfiga oo xaqiiqiyan xaqiiqiya wasfi xaqiiqiya bay noqoni waa ciladii waa wasfi waa tilmaan waa xaqiiqi oo daahiran daahira oo haddana muuqda oo mundabitan koobmayo oo dhinac kasta laga joogsan karo waa wasfi xaqiiqiya oo daahir ah oo mundabit ah buu ku yidhi sheekhu waa ciladii waxaa la diidayaa inaad tidhaahdo halkaan kaa leeyahay khafi inaad tidhaahdo halkaan kaa leeyahay mudarib inuu noqdo wasfi daahir ah oo xaqiiqi ah oo mundabit ah oo dhinac kasta laga joogsan karo ayuu noqon karaa waxaa la yidhaha wasfigaasi waa maa yutacaqalu fii nafsihi min gayri tawaqufin calaa curfin aw gayri waa shaygas tilmaanta la garan karo iyadoo curfina aan lagu aan lagu tawaqufin oo lagugu xidhin kayrna aan lagugu xidhin waa dhadhanka raashinka oo kale raashinka adacaamu biacaami markuu nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam raashin raashin lagu iibiyaa waa ribowi hadduuna isla egaan oo yadan biyadin uuna ahayn talow cilada ku jirtee ribanimada keentay maxay ahayd ducmiga dhadhanka ayuu ahaa haddaba ereyga ducmigi ihi waa sifo xaqiiqiya oo daahir ah oo mundabid oo la garanayo hadduu macaan yihi hadduu dhanaan yihi wixii oo dhan waa la wada garanayaa ow amase curfiyan curfi buu noqon muderidan muderidoo qiyaasoobaya oon xaaladna xaaladda kale aan khilaafaynin waxaa laga yaabaa inuu noqdo shay curfiya oo layidhaha dadka la weydiiyo daabid saxa aan lahayne dadka la weydiiyo horta waxaa maxaad u taqaaniin waana muderid oo isma khilkhilaafayo waa sida sharafta oo kale sharafta hadda lagu odhan maayo sharafta waa inaad maalintaa la eg bixisaa waa inaad eh, maay wax inta aleg iska ilaalisaa dadka la odhan sharaf maxaad u taqaaniin waa curfi khisada eh, oo kale liidashada oo kale liidashada maxaa la yidhaha qofku waa qof liita dadkaa la weydiinaya ka liito horta maxaa lagu tilmaamaa waa curfi mudarida wakadaa kanoo kale iyadoo afil ah asaxi qowlka asaxaa luqawiyan luqawi bay noqon qowlka sixada badan cilladdu waxay noqonaysaa haddana luqawi waa haddaynu banaynoon ogolaano luqaddu inay qiyaas ku sugnaato oo waxaad odhanaysaa eegnabiidku waa xaaraan maxaan ku garto inuu xaaraan yahay waa maxay dadka qaar baa yidhahdaa waa khamro waa bitasmiyatihi khamran khamraa lagu magacaabaa waa binaaan calaa hubuuti lugati bilqiyaas buu sheekhu ku yidhi markaynu qaadanno luqaddu inay qiyaas ku sugnaanayso waxaan soo qaadanay inayna ku sugnaanino xagga horaaba soo marnaye haddaba haddii aad tidhaa luqaddu qiyaas bay ku sugnaanaysaa oo dadka qaarkood nebiidka ay khamro u yaqaaniin magacaa laftiisa khamro ubixintaasi waa luqawi oo waa cilad nabiidkii khamre u keenaysa wey in khamre laga dhigo inuu xaaraan noqdo inuu xaaraan noqdo ayay keenaysaa khamre ku magacowgu ow amase xukman xukun buu noqoni sharciyan sharci ah xukun sharciya ayuu noqoni hadduu doono wasfigii ama ciladii waa xukun sharciya kolkaa macluulkuna sidaasoo kale xukun sharciya ha la noqdo ama ha iskhilaafaan oo maxaa ka mid a shay mushaaca ayaa la rahan dhigayaa oo way bannaan tahay baa la odhani mushaaca in la rahan dhigo waxaa looga qiyaasanayaa iibkiisii ayaa looga qiyaasanayaa kolkaa kan macluulkee la cilaynayaa ka wax la cilaynayo iyo ka cilada lafteediiba waa xukun sharciya bay isla yihiin oo masalan mushaaca waxaa la yidhaahdaa shay dad kale idinka dhexeeya shay baa dad kale idinka dhexeeya afar qof baa guri wada leh si isla eg bay u leeyihiin nin kastiba rubuc gurigaa afar meelood oo maaluun buu leeyahay haddaba gurigan maadaamoo mushaacuu yaho dad uu idinka wada dhaxeeyo saw qaybtaada rubucaaga ma iibin kartaa mise ma iibin kartid rubucaaga waad iibin kartaa maadaamoo rubucaagii inaad iibisaa uu kuu bannaanaa haddaba ma rahan dhigi kartaa shaygaa mushaaca ah ee dadka idinka dhaxeeya qaybtaadii ma rahan dhigi kartaa wuxuu ku leeyahay waa xukun sharci ah rahan dhigiduyoo waxaad uga qiyaasanaysaa ay iibkiibaad uga qiyaasanay ood ku cilayni kol hadduu iibku bannaanaa rahantuna way bannaan tahay iga dhe buu ku yidhi waa xukun sharciya waxaa laga yaabaa mararka qaar macluulku inuuna xukun sharciya ahayn macluulku inuuna xukun sharciya ahayn baa laga yaabaa oo waxaad cilayni shay iska aan xukun sharciya ahayn oo shay iska caqliya ah waa xayaatu shacar horta timuhu ma nool yihiin mise ma noola timaha inagu yaalaa miyay nool yihiinay timaha naf ku jirtaa mise horta timuhu ma noola ragga qaar baa yidhi waanu cilaynaynaa xayaatu shacarka oo waxay yidhaahdeen timuhu timaha way yidhaahdeen gabadh timaheed in la taabtaa waa xaaraan marka la furo gabadha timaheega in la taabtaa waa xaaraan haddii aad furtay ama aadan qabin badee waa run haddana isla timihii waa xalaal in la taabtaa haddaad guursato waa gacantii oo kaluun kolkaa gabadhaa inaad gacanta qabsato adoon qabin dee waa xaaraan haddaad qabtana inaad gaanta gacanta qabsataa dee waa kuu xalaal saw gacantii ma arkaysid inay haddaba laba xukun kala qaadatay de timihiina saasoo kalun bay ordeed de timuhu waxay u noolyihin siday gacanta u nooshahaaynu nidhaahna haddaba halkaasay la mareen ow xukman xukun ayuu noqon sharciyan sharci ah ayuu noqon ow amase murakaban murakab buu noqon wasfi murakaba ragga qaar ayaa diiday cilladdu inay wasfi murakaba noqoto sheekheenanina ragga ogolaaday ayuu ku jiraa cilladdu inay wasfi murakaba noqoto ow murakaban waxaa wax lagu cilaynayaa murakab waxyaaba badaanoo laysku geeyo shay mufrada aan ahayn iminka qisaasta waajibideeda maxaynu ku cilaynaa wujuubulqawad maxaan ku cilaynaa waxaa waxaa lagu cilaynayaa bilqatli lcamdi lcudwaani limukaafi'in gayri waladin waxay yidhaahdeen waa bilqatli dil alcamdi kas wax loo dilo alcudwaani oo haddana collaytan uu ku jiro limukaafi'in mid kuu beegtoon oo kuu dhigmana la dilo oo gayri waladin ilmahaaga aan ahayn qawadka qisaasta waxaa waajibiya qatliga qatli waa kow dil baa dhacay haddana waa alcamdi maxay naga baxay markaa qatligu hadduu camdi noqon waayo maxaa inaga baxay kii khada ahaa haddana waa alcudwaani mid collaytan ogaan baad wax u dishay maxaa inaga baxay haddana kii aan ogaan loo dilin collaytankuuna ku jirine kii xaqa ahaayoo kale kii xaqa ahaayoo kale kii muxsanka ahaa ee dhagaxa lagu dilayay oo kale ilan cudwaan maaha kaasiye waa limukaafi'in yaa dishay ninkuu beegtoon haddaad gaal disho dee lagu odhan maayo halaguu qisaaso limukaafi'in hayri waladin baa lagu yidhi haddaad ilmahaaga disho ma waxa lagu odhanaya ha qisaaso ilan adaa sabab ugu ah adduunkaba inaad keento isna sabab inuu kuugu noqdo maaha inuu adduunkaba kaa kaxeeyo waa khatar haddaba waxaa la yidhi e, wujuubulqawadka murakabkaasaa lagu cileeyey ragga qaarkood ayaa ka soo hor jeeda oo waxay yidhaahdeen war arrinkan taxsiinulxaasil waxa la yidhahayoo baatila ka dhalanaya naga daaya oo waxay yidhaahdeen marka la yidhaahdo bilqatli waxa qofka loo qisaasaa dilid maxaa bilqatli maxaa kaa baxay waxaan dilid ahayn maa loo qisaasi haddii qofka ad dhirbaxda maa lagu dili madi lagu dili maayo de qatli waa inu meesha yaallo alcamdi baynu nidhe maxaa baxay alcamdi khada haddaad qofku wax ku disho miyaa lagu qisaasi kii khada'a ku dilay ayaa alcudwaani haddana alcudwaani waxay yidhaahdeen alcudwaanidani maxay saaraysaa ilankii ilankii la saaray camdiga lagu saaray haddii alcudwaani haddana lagu sii saaro waa mid horay loo saaray hala saaro taxsiirulxaasil baa ka dhalanaya oo baatil ah warnagada iyo murakabka waxba laguma cileeye bay yidhahdeen o murakaban murakab ayuu noqoni qowlka asaxa intaa waxaynu kaga soo baxnay cilladii iyo qaybihii ay noqonaysay ayaynu intaa kaga soo baxnay waxaa jira wax shardulilxaaq la yiraahdo ama shuruudulilxaaq ilhaaq wax la yiraahdo marka cilada wax lagu haleeshiinayo shuruudo la shardiyo ayaa jira wa shurida waxa la shardiyey lililxaaqi ilhaaqi haleeshiinta biha cilada lagu haleeshiinayo waxa loo shardiyey an tashtamila inay cilladu wadato calaa xikmatin xikmad tabcahu diraysa cala alimtihaali ku diran wa tasluxu una suubata shaahidan inay shaahidiyo marag noqoto liinaadati alxukmi xukunka tixiddiisa lagu taxay sidan inay u markhaati kacayso halkan wuxuu ina yidhi marka cilladda wax lagu haleeshiinayo ee xukun asalka uu lahaa bisababilcilla loo haleeshiinayo cilladdu waa inay xikmad wadato xikmaddana waa maslaxo maqsuudo ah oo xukunka sharciga ah looga qasdayo oo mukallafka ku diraysa cala alimtihaal oo welibana waa inay u suubato in xukunka lagu xidhay kan ama lagu taxay kan inay markhaati u noqon karayso maalan xifdu nufuus waa xikmad baa la yidhi xikmaddaa waxa ka dhashay oo ka ratibmay wujuubulqawad wujuubulqawadku haddaba xifdu nufuusku ka ratibmaya kolka qisaasta waajibideeda xikmadda laga leeyahay waa xifdu nufuus wujuubulqawadka sow ciladiisii maynaan soo marin sababtii loo qisaasayey sow bilqatli alcamdi alcudwaani limukaafiin hayri waladin maynaan soo odhanin haddaba ciladaa qofka loo qisaasaya waa inay xikmad wadato an tashtamila calaa xikmatin xikmaddaasi waa xifdu nufuus qisaasta marka la fuliyo nafaha ayaa noolaan nafaha noolaanayaa waa nafahee nafta noolaanaysa waa naftee kii la dili lahaayee dambana dhiman maayo kii wax dili lahaayee la qisaasi lahaana isna uu badbaadi oo naftiisiibaaba xataa badbaadi kii wax dili lahaa ilan markuu wax dilo qofna wuu dilay isna waa laga daba diliye dee labadiiba way isla noolaani dadkii kale kala baqayeyna meesha way ka baxayaan kolkaa xikmadda xifdu nufuuska la yidhaah ayaa loo baahan yahay xikmaddaasi way diraysaa in lagu dirmo ayay qofka ku diraysaa markhaatina way u noqon kartaa xukunka in cilladiisii lagu taxay markhaatina way u noqon kartaa wa shurida waxaa la shardiyey lililxaaqi haleeshiin bixukmil asli asalka xukunkiisa la haleeshiiyo bihaa cilladda darteed wax loo haleeshiiyo an tashtamila waa inay koobsato cilladdu calaa xikmatin xikmad tabcahu diraysa cala alimtihaali in lagu dirmo oo dee shaygan la sameeyo inaan dadka isku qisaasno nolosheenaa ku jirta wa tasluxu u suubata shaahidan inay marag noqoto liinaadati alxukmi xukunka tixidiisana ay marag iyo markhaati u noqoto wa maanicuhaa maanicii ciladuna wasfun wasfi weeyi wasfiga oo wujuudiyun wujuudi loo nisbeeyey oo yukhilu dhimaya bixikmatihaa xikmaddeedii ayuu dhimayaa wuxuu ku yidhi horta fannigan usuulkaa inta badan waa fanni guud oo madaahibku ay ku siman yihiin inaad og tahay mooye walow qofkan kitaabka qoray madhab ha u badnaado oo iminka zakarilansari oo kale nin shaaficiya weeyaan laakiin haddana eeg waxaan cilalkan usuulka lagu qorayo waa cilad afarta madhabba ay daliishan karaanoo inta badan madhab keliya laguma saleeyo nusuustaa lagu saleeyaa eeg nusuustaa lagu waxaa lagu saleeyaa aayadda iyo xadiidka iyo qiyaaska iyo ijmaaca ayaa si guud loogu saleeyaa marka waxaa dhici karta ninkani isagoo kitaabkan uu qorayaa shaafici yahay daliilkan uu watee meesha kuugu qorani inay shaaficiyadu ayna wadanin oo cid kaleba ay daliishato laakiin isagu daliilka waxaa la baadhayaa uun qiyaaskii baan ku jirnaaye sida nas looga qiyaasan karun baa la baadhaya inay sidanina ka mid tahay kolka yaa jus-iyiga helaya ama shaaficiya heli qaacidadan aynu qaadanay juziyigeegii iyigeegii fiqiga shaaficigaa laga heli ama xanafiyadaa heli ama maalikiyadaa heli ama xanaabiladaa heli dee madaahibkii cid baa heli doonta markaa oo juziyigii iyo qaaciidadan la sugay tusaalaheegii cid baa helaysa oo fiqigoogii ka dhexelaysa qolo kastiba fiqigoogii bay dib ugu noqoni marka qaacidada la sugo kolkaa fiqiga nooca nooca markaynu sugnay halkaynu cuskinay baa la odhanayaa markaa qolaa dee juziyihii lasoo baxay soo helaysa haddaba wuxuu ku yidhi maaniculcillo wax la yidhaah baa jira oo cillada manciya cilladda lafteedaba mid sii manciyaa jira cilladii hadda keenayey in faraca asalka la haleeshiiyo shay manciyaya oo farcii aan asalka la haleeshiinayn baa jiraya ama ciladii keenaysayba xukunka loo haleeshinay shay sii diidaya ayaa ayaa ayaa dhici kara wa maanicuhaa cillada ka maanica u ihi wasfun waa wasfi tilmaan wujuudiyun wujuud loo nisbeeyey iyo jiritaan yukhilu wuxuu dhimayaa bixikmatihaa cilada xikmadeedii ayuu dhimayaa wa atalow maxaa tusaale u ah bixikmatihaa ayuu dhibayaa dhimayaa buu ku yidhi waxaa lagu tusaaleeyey mas'aladu maaha mas'ale shaaficiyadu ay wataane deynka ayaa lagu tusaaleeyey deynka haddaynu nidhaahno qowlka haddaynu nidhaahno aynu qaadanno ku qowlaya deynku waa maanicun min wujuubi zakaati cala almadiini in nin daymaysan zaka ay ku waajibto deynka ayaa haddaba maanica oo diidaya deynkaasi waa wasfi dee lacag baa lagugu leeyay waa wasfi xoolaha lagugu leeyay waa wasfi waa wujuudiyo wuu jiraa wuxuuna daynku dhimayaa uu la dagaalamayaa xikmatulcila wujubu zakaadka zakadu inay waajibto cilad waajibisay baa jirtay oo xikmad lahayd xikmaddii buu meesha ka saaray maxaa lagu cilayn jiray horta wujuubu zakaadka maxaa lagu cilayn jiray milku nisaab baa lagu cilayn jiray milku nisaab qofku nisaab ayuu leeyahay baa la ohan jiray saasay zakadu ugu waajibtay milku nisaabkani haddaba xikmad buu wataa waa inuu xikmad wato baynu nidhi waynaga hadda soo lahay waxa loo shardiyaa lililxaaqi biha an tashtamila calaa xikmatin xikmad buu wataa milku nisaabku xikmaddu wataana waa maxay waa alistiqnaa bimilkihi qofku wuxuu qani buu noqday oo waxaanu leeyahay buu ku qani noqday haddaba nin madiin ah marka dayn lagu yeesho miyuu milki milkigiisii qani ku noqday mise wuxuu u baahan yahayba daynkii wuxuu iskaga bixiyo kol hadduu ninka madiinkiihi daynka wuxuu iskaga bixiyo uu u baahan yahay dee qani ma aho xikmaddii buu la dagaalamay xikmaddii alistiqnaa bimilkii ahayd baa meesha ka baxday dee laguma le markaa oo madaahibka kale shaaficiyada ma ahee madaahibka kale ayaa qaatay nin madiina ah oo deyn lagu leeyahay inayna zaka u oolin wamaanicuhaa maanica maaniculxikmuhu wasfun waa wasfi wujuudiyun wujuudiyoo joogid loo nisbeeyey yuilu wuxuu dhimaa bixikmatihaa cilladda xikmaddeedii ayuu dhimaa walaa yajuusu ma bannaana filasaxi qowlka sixada badan kownuhaa cilladda ahaanteedu ma bannaana alxikmata xikmadda lafteeda ay noqoto waa in lam tandabit haddayna dabdismaynayna koobmaynin wuxuu ku yidhi cilladda iyo xikmaddu ma itixaadaan oo ma meel ma ku midoobaan shay isagii oo cillad aynu ka dhigayno haddana xikmad ma noqdaa ma bannaana buu ku yidhi qowlka asaxa a ah, inuu inay cilladdu noqoto xikmadda inay itixaadaan oo la yidhaahdo waana cillo waana maxaan ku idhahdaa xikmad ma banaana waa haddayna ciladu mundabid ahayn haddayna dabdismaynin oo talow tusaaluhu waa maxay marka ayna dabdismaynin waa kalmashaqati fi safar kalmashaqati fi safar qofku markuu musaafir yahay hadduu soomi jiray maxaynu odhan jirnay soonka waa wujuubkiisii baa ka bixi jiray xukunkan haddaba wujuubkii soonka meesha ka saaray cadam wujuubi soom cillad baa keentay ciladaasi waa safarka saw ma aha safarka saw ma aha uu qofkani safray haddaba safarkii munqabid ma aha cafwan waa mashaqada baan doonaya mashaqada ayaa keentay culayska safarka ka dhalanaya ayaa keentay kol hadday mashaqadii keentay mashaqadii mundabid ma aha kol haddii ayna mashaqadu mundabit ahayn oo dee mashaqada iyo dhibaatadu way kala badan tahay safarada qaarna dhibaato weeyin baad la kulmi safarada qaarna dhibaato dhexe ayaad la kulmi safarada qaarna dhibaato yar baad la kulmi safarada qaarna dhibaatoba male adoo diyaarad yar ku booday oo ku safray oo kaleba weey haddaba waxaa la samaynayaa lagu xidhi maayo maxay ha lagu xidho la odhan maayo mashaqada aan mundabitka ahayne waxaa lagu xidhayaa uun cilada guud ee safarka ah waxaa la odhanayaa ninka musaafirkii hadduu safarba galo ha iska soomo kolka ama ciladii mashaqadii hala kulmo ama mashaqadii yuuna la kulmin eeg cilada waxaa lagu xidhayaa waa safarka guud laakiin mashaqada aan mundabidka ahayn lagu xidhmi maayo lagu xidhi maayo qowlka asaxaa ee sheekhu uu qaatay maadaamayna indibaad lahayn ayna koobmaynin oo dhinac kasta aan laga joogsanaynin wuxuu ku leeyahay sidaa ayay noqonaysaa walaa yajuusu ma bannaana fil asaxi qowlka sixada badan kownuhaa ahaanteeda ay tahay alxikmata xikmaddii ay tahay in lam tandabit haddayna koobmayn ayna dabdismaynin wa kownuhaadan dambana waa mid kale oo isna la rabo oon shardi ahayn walaa yajuusu fil asaxi qowlka sixada badan ma bannaana wifaaqan libni alxaajib ibnulxaajib iyo kayrkii baan waafaqaynaaye kownuhaa ahaanteeda cadamiyatan cadami ay tahay fi hubuutiyi xukunka hubuutiga a dhexdiisa wuxuu ku yidhi halkanina waa mas'alo kale oo waxaa la yidhahdaa xukun marka la cilaynayo xukunkaa la cilaynaya labaa loo qaybiyaa inuu hubuuti yahay iyo inuu xukunku cadami yahay labadaasaa xukunka loo qaybiyaa waa xukun thubuutiya iyo maye waa xukun cadamiya labadaa ayaa iska isberber yaalla oo lagu lagu odhanaya haddaba xukunku haddii uu thubuuti yahay thubuuti eg ciladiisa thubuuti unbaa laga dhigaa xukunku hadduu thubuuti yahay ciladiisa maxaa laga dhigaa thubuuti unbaa laga dhigaa maxaa la diidayaa in laga dhigo xukunka thubuutiga ah ciladiisa in cadami laga dhigo ayaa la diidayaa oo talow maxaa loo diiday waxaa la yidhi cilada iyo xukunka keebaa muuqaal dheer cilladaa muuqaal dheer markaaba xukunku ciladu kasoo dhexbaxayaa baa la yidhaahdaa cilada xukunkii shayga la xukumay ciladu kasoo dhexbaxaya haddaba shayga hubuutiga iyo shayga cadamiga ah keebaa magac dheer dee hubuutiga ka jira cadamiga iyo see la ogaanayaaba hadduu xukunku hubuuti yahay ciladiisa haddaad cadami ka dhigto ciladii way ka qarsoonaanaysaa daciif bay noqonaysaa oo xukunkiibayba kasii hoosaynaysaa waxaana loo baahnaa inay ka muuqaal dheeraato waad ila fahanteen xukunku hadduu hubuutiyahay ciladiisu waa maxay un baynu nidhi hubuuti bay noqonaysaa haddaba xukunku hadduu cadami yahay bal ka warrama xukunku hadduu cadami yahay ciladiisu laba ayay noqoni cadami lamida way noqon oo ka muuqaal dheer hubuutina way noqon saddexdaa ayaynu haynaa markaa cadamiga labaynu u haynaa hubuuti iyo cadami in lagu cilayn karo hubuutigana xabad baynu u haynaa hubuuti qura in lagu cilayn karo hubuuti hubuuti unbaa lagu cilayn karaa bal hadda ila soco maxaynu odhanaynaa haddaba waxaynu odhani masalan markaan hubuutiga cilaynayno ee hubuuti kale aan doonayno in aan ku cilayno waa hubuuti hubuuti lagu cilaynaye waxaad odhanaysaa darabtu waan garaacay ama xakamtu bikadaa kanaan xukumay maxaan u xukumay xakamtu bikadaa kanaan u xukumay likadaa laakiin lama ogolo licadami kadaa inaad tidhaa licadami kadaa licadami kada cadamkaa cilada ah ayaa la diidayaa buu ku leeyahay inaad ku cilayso maala xurmat lkhamri baan cilaynaynaa waxaan leenahay alkhamru xaraamun khamradu waa xaaraan hadda xukunka xurmadiisaw hubuuti ma aha maxaan odhanayaa markaa waxna waa liiskaarihaa way waalisaa iskaarkanina waa hubuuti hubuuti hubuuti lagu cileeyey weeye haddaba haddaan cadami cadami ku cilaynaya balka waran waxaan odhanayaa maala laa yasixu baan odhanayaa tasarufu sabiyi ilmo yar oo sabiya tasarufkiisu inuu daaro waaweyn iyo dabaqyo kala iibiyo ilmo yar oo sabiyo tamyiiz ama ha lahaada ama yuunan ahaanine ilmo yar tasarufkii ma asaxayo laa yasixu tasarufu sabiyi so mahubuuti baa xukunkaasi mise waa cadami ya ma waxaan xukumay sixatu tasarufi sabiyi mise cadamu sixati tasaruf baan xukumay cadam cadamiga dee waa cadami markaa xukunkaas shaw cadami ma aha maxaan ku cilaynaya haddaba laa yasixu tasarufu sabiyi baa lidhi sabiga tasarufkiisii asixi maayo waa bicadamilcaqli baan odhanaya caqli baan oolin kolka maxaan ku cileeyey cadamkii maxaan ku cileeyey cadamkii cadami baan ku cileeyey bicadamilcaqli haddaan doonana waxaan ku cilaynay hubuuti oo waxaan odhanayaa laa yasixu tasarufulmusrifi ninka musrifka ah tasarufkiisu asixi maayo saw cadami ma aha waa lisraafihi israafkani dee maaha cadami waa hubuuti isagu waa cadami hubuuti aan ku cileeyey cadami hubuuti aan ku cileeyey wey walaa yajuusu ma banaana kownuhaa cilada ahaanteeda cadamiyatan cadami ay noqoto fi hubuutiyi hubuutiga dhexdiisa hubuutigii baan cadami la ogolayn maxaa la ogolyahay markaas hubuutiga hubuutiga maxaa la ogolyahay hubuuti un baa la ogolyahay maxaad mafhuumulmukhaalafa u qaadatay cadamigana ka warran xukunka cadamiga ana lagama hadane waa muطlaq isaga cadamiga cadamina ku cille hubuutina ku cille sida laa yasixu tasarufu sabiyi licadami caqlihi waa cadami cadami lagu cilleeyey ama laa yasixu tasarufu lmusrifi liisraafihi waa cadami hubuuti lagu cilleeyey waad haysaa wayajuuzu waxa bannaan atacliilu cillayn baa bannaan bimaa shay lagu cilleeyo laa yudalacu aan la daalacanaynin calaa xikmatihi xikmadiisa shay aan la daalacanaynin in lagu cileeyaana way iska bannaan tahay buu ku yidhi shay aan ciladii xikmadiisii la daalacanaynin ayaa lagu cilaynayaa maxaa ka mid a talow shayga aan xikmadiisa la daalacanaynin ee wax lagu cilaynayo waxaa ka mid a culimo ribowiga waa la cileeyey raashinka ribowiga ah waxaa lagu cileeyey biucmi baa lagu cileeyey dhadhanka haddaba dhadhankan sidee buu ribowi shayga uga dhigay xikmad ku jirta ma inoo muuqataa inooma muuqato lama daalacan karayo lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah wayajuusu waxa bannaan atacliilu cillayn baa bannaan bimaa shay lagu cileeyo laa yudalacu aan la daalacanaynin calaa xikmatihi xikmadiisa shay aan la daalacanayn baa lagu cilaynaya waxaan xikmadiisaba la daalacan karaynin ayaa lagu cilayni wayahbutu lxukmu xukunku wuxuu ku sugnaan fii maa yuqdacu mid la qadcinayo biintifaa'ihaa inay anfoontay fiihi xukunka dhexdiisa ay ka anfoontay lilmadinnati madinnada iyo malaha raajixa ah fil asaxi qowlka asaxa ah wuxuu ku yidhi waxaad dhici karta in xukunka la cileeyo oo lagu cileeyo shay la qadcinayaba inayna ku jirinba xukunka laakiin maxaa loogu cileeyey dee madinno raajixa bay u ahaan jirtay laakiin hadda kuma jirto waa la hubaaba waa maxay talow waxa weeye jawaazul qasriga waa xukun in salaadaha la gaabiyo maxaa lagu cilan jiray jawaazul qasri maxaa lagu cilan jiray jawaazul qasri bisafar safarka ayaa lagu cilan jiray liman rakiba safiinatan saw maaha marka buu fuushan yahay ama diyaarad buu fuushan yahay wax mashaqaa oo halkaa ka laazimine ma jiro mashaqadii inay anfoon tahay miyaan la hubin ninka diyaarad raaca ee soddon daqiiqo jabuuti u raaca soddon minid bay hawada ku jirtaa ee haddana soddonka minidba hurda balka waran diyaaradiibuu galay oo gebigeega hawada iyo mukayafka iyo laydha iyo naacawda ka jirta adan malaynaynin markuu sidaa u galay diyaaradii ayuu gebigiisuba soddon minid ayuu diyaaradda kusii dhex jiro soddonka minidna u hurdayba isagoo hurdoo nafisay oo intuu gurigiisii kasii quraacday weli quraacdii ayna calooshiisa ka bixin oo sharaabkii ayuu cabis lahaa ee ag yaallay weli aan ka banin ayaa la yidhi diyaaraddii jabuuti bay gaadhe ka soo deg wuu degey ma ninkaasi ma mashaquu la kulmay haddana safarkii miyuuna ka rafaad badnaynka jabuuti magaalada dhexdeeda ee hal saac wareegayey ee laleeyaha qasrinin ilan safar ma tiida baa la yidhi kaas ayaa ka mashaqa mashaqadu kaasay labada haysataa meel xeeba saacadda ka wareegayey ayay mashaqa haysataa laakiin kan diyaaradda uun ku tigay meesha soddonka minidna socday waxa wax mashaqo jirtaa ma jirto haddana waa lagu cilaynaya lilmashaqa unbaa la odhanaya iska qasri ilan safar baad gashaye waayo safarkii xikmadiisii baa noqotay mashaqada mashaqadiina mundabit ma aha safarka ha loo daayaa la yidhi markaa ama ama mashaqa ha yeesho safarku ama yuuna yeelanin wayahbutu wuu sugnaan alxukmu xukunkiibaa sugnaan fii kii dhexdiisuu sugnaani yuqdacu la go-aaminayey ama la yaqiinsanayey bintifaa'iha anfoonkeega fiihi dhexdiisa ay ka anfoontay lilmadinati waa madinada fi lasaxi qowlka asaxaa walasaxu asaxu buu ku leeyahay sheekhu asaxu waxa weeyaan buu ku yidhi jawaazu tacliili cilayntu inay bannaan tahay bilqaasirati cillo qaasira a lagu cileeyo waxa iska bannaan in xukun la cileeyo cillo qaasira a lagu cileeyo cilada ayaa la qaybiyaa mutacadiyo iyo qaasira loo loo loo qaybiyaa cilada inay ciladu cilo qaasiraa tahay iyo inay ciladu cilo mutacadiyaa tahay baa lagu odhan labadaasaa ciladii loo qaybin qaasiradu waxa weeye cilada aan meel kaleba laga helayn kan mooyaane haddaba way iska bannaan tahay cilad aan maxalkan gudbaynin in lagu cileeyo oo maxaa ka mid a talow cilada haddaba qaasirada ah ee meel kaleba aan laga helaynin waxaad odhanaysaa waxaad cilayni xurmatu riba fi dahab dahabka ribanimadiisii baad ayaad cilayni inuu ribowi yahay baad cilayni ama xurmadiisa ribownimada ah baad cilayni maxaad ku cilayni waa bikownihi dahabun baad odhan bikownihi dahaban waa ahaan dahabkii waa ribowi oo maxaad ku cilaysay bikownihi dahaban ciladii waa maxay waa dahabnimada hadda eeg markaynu nabiidka cilaynaynay een xaaraannimadiisa iskaar ku cilaynaynay iskaarku nabiidkana uu ku jiray khamrigana uu ku jiray meel waxyaabo badan oo heedda laga sameeyo qabadinka laga sameeyo kale ku jiraana way jiraan haddaba laakiin hadaan nidhaa dahabku waa ribowi oo inuu isla egaado weeye meella lagu kala guddoomo waa xaaraan haddii kale maxaan ku cileeyey bikownihi dahaban dahabnimadu isagan may gudbaysaa shay kaloo dahab iimu jiraa lacagteennani dahab may tahay may ma gudbayso waa cilla qaasira oo maxalka uun ku gaaban waa lagu cileeyaa markaa cilla qaasira walasaxu qowlka asaxiihi waxaa weeye jawaazu tacliili cilayntu inay bannaan tahay bilqaasirati cillada qaasirada la yidhaha lagu cileeyo likownihaabaa loogu cilayn ahaanteeda maxalal xukmi xukunka maxalkiisii ay tahay xukunkanba maxalkiisii way eeg dahabbaad ku cilaysay waayo xukunka xurmada ama ribowinimada aba waa dahabka dee o amase juz ahu juzkiisii bay noqotay juz bay u noqotay hadday juz noqotona waa maxay waxaad cilayni naqdu lwuduu fi lkhaarij min asabiilayn eeg weysadu inay burayso shay ka soo baxay khaarij min asabiilayn labada labada wado xagga hore iyo xagga dambe hadduu wax kaa soo baxo weyse kuu jiri mayse baa lagu yidhi lab iyo dhadikaa dooni ahaw oo maxaa la cileeyey naqdu lwuduu fi lkhaarij min asabiilayn labada jid wixii ka soo baxa inay weysada burinayaan kaasaan cilaynayna maxaan ku cilaynay waxaad ku cilaynaysaa waa bilkhuruuji minhumaa baad odhan bilkhuruuji minhumaa maxaan ku cilaynay khaarijkii maxaan ku cilaynay markaan cilaynayey khuruuj baan ku cilaynay haddaba khuruujku muna khaarijka juskii ahayn khuruujku waa masder masderka waa maxay macnihiisu horta sheegida culima ila luqadda waa la garanaya masderka macnihiisu muxuu ah masderku muxuu faa'iideynaya xadad qura khaarijkuna muxuu faa'iideynaya xadadkii iyo daato dee yaa juz-a markaa masderkan cilada ah juz-a oo khuruujkan ayaa khaarijka juzkii ah khaarijka daatadii baa la socota khuruujkana waxa weeye waa daata lama socotay waa masderkii uun ow amase wasfahu lkhaasa wasfigiisa khaaska ah ahaanta uu yahay ayaa lagu cilayni wasfi khaasoo isaga un ku khaas ah waxaa la cilaynayaa labada lacagood ribowinimadoodaa la cilaynaya oo maxaa lagu cilaynaya labada lacagood ribowinimadooda bikownihimaa qiyama alashyaa sheeyada oo dhan ayaa iyaga lagu qiimeeya bikownihimaa qiyama alashyaa baa lagu ayaa lagu cilaynaya ahaanta ay yihiin labada cilo labada lacagood qiyam alashyaa ashyaada oo dhan iyagaa lagu qiimeeyaa saasaa ribowi looga dhigay oo waxaa lala dagaalamayaa waxyaabihii dadka cuntooyinkooga iyo raashinadooda iyo ashyaadooda lagu qiimeynaya sicir barar inuu galo u ilaali ummaddu halkaasi ha u fadhide eh. meel u fadhida ha noqoto halkaasi bikownihimaa qiyama alashyaa haddaba qiyam alashyaa waxaa la yidhi waa wasfi khaas ah oo labada lacagood ay leeyihiin hadda ha is odhanin waxyaabaha wax lagu qiimeeyaa waay way isbedeleen oo dahab iyo fido laguma qiimeeye dollar baa maanta lagu qiimeeyaa iyo euro iyo ha odhan lacagaha kale ajnabiga ah wax ayaa lagu qiimeeyaa haysocdo waxaa la og yahay wax damaan la yidhahdo lacagaha laga dhigo ayaa jirta damaankaasi dahabuun buu ahaan jiray dee hadda xataa iyagana sidaynu ognahay hay-addan adduunka ee lacagaha ku shuqulka leh waxa weeye damaankaasaa mararka qaar daciifaya mararka qaar qofba waxbaa laga dhigaya kolka waxa lagu qiimaynaya waa damaankii uun waa dahabkii uun weeye waa bikownihima qiyama alashyaa walasaxu asaxu waxa weeye jawaazu tacliili cilaynta banaanideeda bilqaasirati cilo qaasira a ah lagu cileeyo likownihaa baa loogu cilayn ahaanteeda maxalalxukmi xukunka meeshiisa ay tahay ow amase juz-ahu xukunka qeybtii ay tahay ow amase wasfahu lkhaasa wasfigiisa khaaskaa ay tahay talow maxaa fawaa'ideeda ka mida waa qaasirada hadda wa min fawaaidi wa min fawaa'idihaa fawaa'ideeda cilada qaasirada haddaba asax buu ina yihi rag baa diidan cilo qaasira in lagu cileeyo wa min fawaa'idihaa fawaa'ideeda waxaa kamid mida buu ku macrifatu macrifatulmunaasabati munaasabada garashadeeda xukunka iyo maxalku ay isku leeyihiin xukunka iyo maxalku munaasabada ay isku leeyihiin kaasaana u yeedhid badan inaad aqbasho markaad ogaato xukunkan meesha yaalla iyo maxalkiisani munaasabada ay isku leeyihiin markaaba qofku waa aqbalayaa buu ku yidhi wa min fawaa'idihaa macrifatu lmunaasaba munaasabada xukunka iyo maxalka ka dhaxaysa ayaad markaaba garanaysaa waa dahabka eeg maxalkii waa dahabkii xukunkiina xur muu ahaa haddaba cilada marka dahab un laga dhigo xurmadii iyo waxaa la ogaanayaa munaasabada ka dhaxaysa ayo iyo dahabkii maxalkii wa taqwiyatu nasi naska xoojintiisa ayaa ka mid a fawaa'ideeda nas macluulka ku tusaya ayaa la xoojinayaa waa inuu daahir yahay ilain hadduu nasku qadci yahay qiyaasu ma baahnee naska qadcigii ihi qiyaas meesha maba iman kara nas qadci hadduu yaallo laakiin nas daahir ah daahirku wuxuu ahaan jiray nas xoog badan oo shaygan daahir ku ah ayuu qiyaas kale oo dee xoojinaya ayaa la arkay oo la qiyaasanaya cilla qaasira way isxoojinayaan ilaa waxaynu qabnay jawaazu tacadudi adilla adiladu inay tacadudi kartae eh. bismi laqabin walasaxu asaxu waxa weeye jawaazu tacliili cilaynta banaanideeda bismin laqabin ismi laqab ah lagu cileeyo ismigaa laqabka uu sheekhu kuu sheegayo bismin laqabin uu ku leeyahay ismi aan mushtaq ahayn ayaa lagu cilayni ismi aan mushtaq ahayn oo iska jaamid ah ayaa lagu cilaynayaa buu ku leeyahay ismi aan mushtaqba ahayn ama ismuljinsi calaamuljinsi ha noqdo ama ismuljinsi ha noqdo ama masder ha noqdo kaasaa wax lagu cilaynaya ismi aan laqab ah ayaa lagu cilayni oo waxaa la arkay imaamu shaafici oo nijaasada wuxuu cileeyey shayga hilibkiisa la cuno sida ariga iyo lo'da iyo geela oo kale imaamu shaafici wuxuu ku tegey kaadidoodu inay nijaas tahay oo layska maydhayo adhiga iyo waxa hilibkiisa la cuno kaadidiisu inay nijaas tahay ayuu imaamu shaafici ku tegey kolkaa muxuu daliishadayuu uu cilaystay qiyaas buu kolkaa maray wuxuu yidhi wuxuu cilleeyey najaasu bowli maa yu'kalu laxmuhu hilibkiisa ka la cuno kaadidiisa nijaasnimadeeda ayuu cileeyey wuxuu yidhi biannahu bawlun waa kaadi ka bawlil aadamiy aadamiga kaadidiisa oo kala ah oo kaadidu sideedaba waa biyo la cabay biyahan la cabay warshaddan caloosha markay ku dhacaan istixaala ku dhacda xagga xagga hoosena waa laga sii daayaa dee in sidii aadamuhuba uu biyaha u cabay ee calooshiisa ay uga dhaceen istixaalada u mareen ee xagga hoose laga sii daayay umatan xooluhuna tahay buu yidhi kolka labadaa kaadi waxaanu ku kala farqino garan mayno kol haddii kaadidii aadamaha nas cadi ku soo arooray kan kalena aanu uga qiyaasanno oo ha la yidhaahdo waa kaadi iyo kaadi nijaas bay isla yihiin halkaa ayuu la maray wuxuu ku yidhi wa bismin laqabin kolkaa ka bawlilaadamiyi dee waa ismi bawlilaadami biannahu bawlun bawlun waa ciladii biannahu bawlu bawnimada ayuu ciladaystay waa ismi laqaba marka waa magaca aan mushtaqa ahayn wabilmushtaqi mushtaqna waa la cilaysani jawaazu tacliili bilmushtaq mushtaqaasi ama mid ficil laga soo qaatay ha ahaado ama mid sifo laga soo qaatay ha noqdo ilaahay ayaa yidhi waa qaaciido xagga balaaqada in badan aan ku mari jirnayba tan waa bilmushtaqidan ma maqli jirtay tacliiqulxukmi bilmushtaq yufiidu ciliyata maa minhu lishtiqaaq haddii xukunka lagu xidho shay mushtaqa mushtagu minhu wiisu inuu cillo u yahay ayaa lagu garanayaa ama daliil ayuu tahay ma waati ilaahay baa yidhi wasaariqu ninka tuuga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugada ah faqdacuu aydiyahumaa gacmaha ka jara buu rabbi yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ninka tuuga ah iyo gabadha tuugada ah labadaba gacanta ka gooya buu ilaahay yidhi hadaba iqtacuu waa xukunkii goynta maxaa sabab u ah waa maxay ciladii gacan goyntu waa assaariqa dee mushtagu minugiisa waa lisariqa ficil baa laga soo ishtiqaaqday haddii aynu aragno isagiyo sifo laga ishtiqaaqanayana waa abyad oo bayaad laga ishtiqaaqanayo abyad oo bayaad laga ishtiqaaqanayo wuxuu ku yidhi wabismin laqabin wabilmushtaqi intaba waa la cilaysani wa bicilalin cilado ayaa iyaduna bannaan wal asaxu asaxu waxa weeye jawaasu tacliili tacliilka iyo cilaysiga bannaanidiida sharci ahaan iyo caqli ahaanba ay u bannaan tahay xukun waaxida oo shaksiya bicilalin cilada loo loo ciladaysto ciladaha oo sharciyatin sharci wada ah wa huwa waaqicun wuba dhacayba hadda masalada uu ka hadlaya eeg wuxuu ku leeyahay xukun keliya cilo keliyihii inay ku soo aroorto waa sax iminka nebiidku xukun buu ahaayo maxal keliyo dee xukun weyaan waa xukunoo waa xurmuu leeyahay cilo qura ku soo aroortay oo iskaar ah waa sax waxaad ka warantaa abuuku yidhi haddaba xukun keliya haddii cilal badan uu yeesho ka waran xukun keliya ayaa cilal badan yeeshay xukunkiibaa cilal badan yeeshay welibana cilal sharciya buu yeeshay ma banaan yahay mise ma banaana sheekeenu asaxu wuu banaan yahay buui maxaan ka odhanayaa wuu banaan uba dhacaybe war axaadiista iyo sunadaaba laga helayaayo maxaa dhacayba buu kuleeyahay waa arin dhacay oo jiraba in xukun qura cilal badan loo daliishado iminka maalan haddii shayga aynaa nusuusta beegin on caqliga eeno iftiinku iftiinku waa xukun saw iftiinku waa xukun de iftiinku waa shay xukuna daw nuur markaad aragto iftiinku waa xukun dee xukunkaa ma sabab quraan u samaynaa mise dhowr sababood baa loo samayn karaa dhowr sababood iftiinka markaad doonaysa mar cadeed baa keenta marna laydh iyo guluubbaa keena dee haddana wax kale haddii oo keena la helo sow iskama tacadudi karo haddaba eg xukun qura oo sharci ah cilal badan oo sharciye ama loo samaynayaa wuba dhacayba buu ku yidhi waa nacam wuba dhacayba oo maxaa ka mid a talow ragga qaarna way diidan yihin maxaa ka a nin wayse qaba unbaa minid qura xagga dambe wax ka sii daayey xagga horena wax ka sii daayey gacanta midigna gabadh ku taabtay waxyaabo badan unbuu isku wada geeyey ta kalena intuu hoos u qabtunbu cawladiisii taabtay waa minid qura eeg afar naaqid baa ku kulmay minid qura eeg xagga dambe waxbaa ka baxay xagga horena kaadibaa ka soo booday gacantii saw laba ma aha gacantiisii bidixna cawradiisiibuu ku qabtay gacantiisii midigna si shahwe iyo dareen le ayuu gabadh ugu taagu gabadh buu ku taqabtay waa minid second qura weeyaan intaasoo ciladoodba u weyse qabay haddaba eeg xukun waa xukun waaxida oo naqdulwuduuca weyse burid ah cilal badan buu yeeshay oo waxa xagga dambe ka baxay weysadii waa buriyey waxa xagga hore ka baxay weysadii waa buriyey cawradan uu istaartay man masadakaro falyatawada'dii baynu qaadanaynaa weysadii waa buriyey gabadhan uu taabtay dee sida imaamu shaafici uu qabo haddii shaawa ay ku jirta ubadaaba oo waxa wey waxa wey weysadii way burtay dee ma arkaysaa cillo waa intaasoo ciladood baa ku kulmaya intaasoo ciladood ayaa ku kulmaya buu ku leeyay isnayn iyo fa aksar ayaa wayna dhacday oo wabaka wuu tusaaleeyeyba walasaxu asaxu waxa weeye jawaazu tacliili cilaynta banaanideeda bicilalin cilada lagu cileeyo ciladaha oo sharciyatin wada sharciya wahuwa kani hadda waaqicun wuu dhacayba waa arin jirabe ma aha arin aan jirin buu kuleeyahay arin jiraba wey waa waaqicbabuu kuleeyahay cagsiga haddaba ka warrama halkan maxaa mutacadidku muxua ma cilalka mise xukunka cilalkaa mutacadida cagsiga ka warrama haddaba cagsigu waa inuu maxay mutacadid noqdo xukunku waa inuu mutacadid noqdo ciladuna ay waaxido noqoto cilo waaxidiihi axkaam badan ma samayn kartaa waa cilo waaxidoah oo axkaam badan samaynaysa nacam wa cagsuhu cagsigiisuna jaa waa inay ciladu waaxido tahay xukunkuna uu farabataa wa cagsuhu cagsigiisuna jaa waa bannaan yahay wa waaqicun wuuna dhacay ihbaatan ihbaad ahaan wuuba dhacayba ihbaadka buu ku leeyahay iyo sugid ahaan waa ka sariqati tuuganimadii qofku hadduu e eh, cilad sow ma tuuganimadu sow sariqadu sow cillo ma aha axkaam badan baa ka ratibmaysa maxaa ka ratibmaya wujuubu lqadci in gacanta qofka laga gooyo maxay kalaa ka ratibmaya xoolihii uu ka dha uu xadayna inuu dee kii u celiyo haddii eh, inuu kii u celiyo ama uu umagdhabo xooluhu xadayna waa inuu kii u celiyo kii siiyo maxaynu nidhi laba ciladood baa eeg sariiqadii hadda laba ciladood baa ka ratibmay waa marka isbaatka aynu eegeyno sariiqadii waa cillo waaxida ah laba xukun baa ka ratibmo in qofkii dee shuruudihii dhammaystirta gacanta laga gooyo waa waa xukun baa ka ratibmo gacangoyn la yidhaha xukun labaad baa ka ratibmo xoolihii inkii ilahaa loo celiyo laba labada xukunba labadu laba xukunoo waajiba ah. labaduba cillo quro oo sariiqa abay ka ratibmeen cilla waaxida ayaa axkaam samaysay waa waa isbaatka nafyi baa jiro oo dee cadami looga jeedo wa nafya nafyi ahaanna wuu u dhacay buu ku yidhi kal xaydi waaba xaydka oo kale nafyiga markuu udhacayana waa xaydka oo kale gabadhii bay caadadii ka timid eeg caada ima caadadan timid sababteed waxa ku xarimaya hadda waa cilla waaxida intaa soo sheeyi waa cadamu jawaasi soom bay ma soomi karta gabadhaasi cadamu jawaasi salaad salaadii ma tukan karto masaajidka haduu dhiig kaga daadanayo mcadamu maxaa la odhan jiray cadamu lubti lmasjid in khaafa hadday wasakayn uga baqayso masaajidka kuma nagaan karta baa lagu yidhi waxyaabihii noocaa ahaayoo dhan maxaa hadaba ah intaasoo xukun oo wada nafyi ama cadamiya maxaa waajibiyey cilla waaxida oo xayd ah ayaa waajibiyey wa cagsuhu kaa cagsigii jaa waa mid bannaan wa waaqicu waana mid dhacay في الأصح قولك أصح إثباتا إثبات أهان كالصريقة سيدة توغنمة أوكالي ونفيا إيا نفي أهان كالحيض واسدة حيض كله حيضك عدمي بوكري عدم نفي قد عدمي قالوا قجل عدم الصلاة عدم الصوم عدم اللبس وحيابها عدمي إثبات كانت وقطعي عدم القطع ما كان يجي صريقته قطعي لفتيسة ثبوت إثبات ونفي ساسكولية وللإلحاق إلحاقي وحا أصقنا ذيبو كيري شيخ ولي وعوضا مؤكتاي وللالحاق الحاقي وللالحاق waxa loo shardiya wa shurida lililhaaq haleeshiinta cilada wax lagu haleeshiinayo waxa loo shardiya alla yakuna ayaa la shardiya inuuna ahayn thubutuha cilada sugnaanshaheegu mutaakhiran mid ka dambeeya an thubuti hukm al-asli asalka hukunkiisa sugnaanshihiisa fil asahi qawlka asaha ah ee sixada badan ama cilada baacisa lagu macneeyo ama mucarifa lagu macneeye waxa lagu leeyahay qowlka asaxa ah ee hubuutulciluhu yuuna ka dambaynin hubuutu xukmi اlasli ilayn ciladani iyada asalka iyo faracaba xukunka u keenaysay soo maaha asalkana way u keentay faracina waa lagu haleeshiiyey haddaba ciladani yayna xukunkii asalka ka dambaynin buu ku yidhi hadday ka dambayso suurtagal maaha oo talo waa maxay waxa weeyaan madaahibka qaar baa yidhi balada u fiirso caraqulkelbi ayga dhididkiisu najisun waa nijaas aygu markuu dhidido dhididkaa aygu waa nijaas ka lucaabihi waa dhareerkiisa oo kale buu yihi liannahu mustaqdarun ila waa la qurunsadaaye liannahu mustaqdarun waa la qurunsadaaye muxuu ku cileeyey haddaba dhididka aygu inuu nijaas noqdo muxuu ku sababeeyey oo cillad uu uga dhigay Mm-hmm. istiqdaar istiqdaarkani wuxuu ka dambeeyey hubuutu najaaso markii xukunka najaasatulkelbiihi uu sugnaaday eeeygii nijaasnimo markii loo gartay ayaa dhididkiisii inuu ayaa la qurunsaday oo dadku ay dhididkiisii ka fogaadeen haddii aan dhididkiisa laga fogaan lahayn dee sida bisaduhunbuu noqon lahaa sida bisadahoo kale unbu iska noqon lahaayo deiyo dadkao kale dee qofkaasoo dhididsan hadduu ku taabto maad baasaysanaysaa waxaa ma baasaysanaysa hadduu dee nijaas hadduu suuli ka soo baxo xaar ku maliqan yuu ku taabto isagoo dhididsan dee waad baasaysan markaa dee markaa waxaa lagu leeyahay bisadaniba hadday nijaas dusha ku wadatay ku taabato dee waad baasaysan haddayna nijaas wadanna ma baasaysanaysid mustaqbal ma jiro haddaba waxaa lagu yidhi qolada sidaa daliishatay war u kaadiya baa lagu yidhi qaaciidada xagga usuulka qiyaaska u taalay wuxuu ahaa eeg ciladani yayna ka dambaynin xukunka asalka ah masaladan xukunkii asalka ah nijaasnimadii baa horta sugnaaday markaasaa tan la keenay wa shurida waxaa la shardiyey lililxaaqi haleeshiin waxaa loo shardiyey ciladda wax lagu haleeshiiyo anlaa yakuuna inuuna ahayn hubuutuhaa ciladda sugnaanshaheegu muta'akhiran mid ka dambeeya can hubuuti xukmi اlasli asalku xukunkuu leeyahay sugnaanshihiisa fil asaxi qowlka asaxa wa anlaa tacuuda inayna ula soo noqonna waa la shardiyaa cala alasli asalkii la qiyaasanayay bilibdaali burin asalkana inayna ula inayn wa lililxaaqi bilcilla anlaa tacuuda cala alasli bilibdaal asalkii ayna ibdaal ula soo noqonin oo waa maxay mas'aladan anlaa tacuuda cala alasli bilibdaalna xanafiyadaa lagu haystaa tacliilay sameeyeen waxay yidhaahdeen xanafiyadu ninka afartanka neef ee adhiga ale markay ka hadlayeen neefka uu bixinayo ee la yidhi shaataha bixiyaba shaatadiibay cileeyeen waxay yidhaahdeen ninka afartanka neef lihi wuxuu neefka afartanaad u bixinayaa waa bidafci xaajati lfaqiiri ninka faqiirka ah, nas baa caddeeyey in shaato la bixiyo waxay ku cileeyeen naskii bidafci xaajati alfaqiir ka faqiirka abaahidiisa ah ayaa la celinayaa oo la difaacayaa haddaba ciladan lafteedu ay ku cileeyeen waxay burburinaysaa shaatada lafteediiba waayo haddii la cuskado dafcu xaajati lfaqiir nin faqiira in gaajadiisa la difaaco dee gaajada faqiirka mashaatun baa lagu difaaca maan lacag lagu difaaci karayn cilada haddaynu qaadano maan lacag lagu difaaci karaynin naskuna dee lacag ma sheegin nasku qiimaha ma sheegin muxuu sheegay nasku nasku shaatada lafteeduu sheegay kolkaa isla waxay burburinaysaa asalkii nasku sheegay ayay ciladii oo la sugaa ka hor imanaysaa haddaba washrida waxaa la shardiyey lililxaaqi bilcilla waxaa loo shardiyey anlaa tacuudo inayna ciladani ula soo noqonin cala alasli asalkii bilibdaali ibdaal iyo burin yayna ula soo noqonin ila waxaa ka dhalanaya miskiinkii oo neef waaye waxyaaba cilada loo ogol yahay buu doonayaa halkana inuu in yar inoogu taataabto wayajuusu waxa bannaan cawduhaabaa iska bannaan cilada noqoshadeeda bitakhsiisi takhsiis ay la soo noqoto naskiibaa la khasisayaa naska laftiisii in la khasiso way iska bannaan tahay buu ku yidhi wayajuusu waxa bannaan cawduhaa cilada noqoshadeeda bitakhsiisi takhsiis ay la soo noqoto fil asaxi qowlka sixada badan haaliban sida haalibka ah waxa weeye insha allah wayajuusu daasu inoogu joogi doonaa ويجوز عودها بالتخصيص في الأصح غالبا هل كأيو عشر كيني إنه جوجي دونا والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم